بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu kusoo jirnay udxiyada wuxu uri sheekhu raximah اllah wawaqtu الdabxi min waqti salaati اlciidi ilaa guruubi الshamsi min aakhir ayaami الtashriiqi wa waqtu dabxi waqtiga gowracu udxiyada la gowracayo wuxuu ka bilaabanayaa min waqti salaat alciid salaada ciidda waqtigeeda waxaana uu ku dhammaanayaa ilaa guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda laga gaadho min aakhiri ayaami tashriiq ayaam tashriiqa maalinta ugu danbeysa waay waqtigu bilaabinaya waqtigu dhammaanaya bu inoo sheegay marka wuxuu ka bilaabanaya waqtiga udxiyada la gowracayo min waqti salaat alciid salaada ciidda watigeedu ka bilaabanaya salaada ciidda waqtigeedu goormu soo gala salaada ciidda waqtigeed wuxuu soo galaa markii qoraxdu ay soo baxdo duruucu ashams qoraxdu markay soo baxdo kor soo baxdo ayaa ay soo gelaysaa salaada ciiddu marka waxay idhahdeen ahlucilmigu waaa lagu waxaa lagu e, qiyaasayaa waqtigaa salaada ciidda salaada ciidda ha salaada ciidda marka la tukado iyo xoolaha la qalaa salaada ciidda ka hor lama qalo salaada ciidda ka hor la gawraci maayo ee xoolihii la gawracaya waxaa la gawracayaa bacda salaati alciid haddaba salaada ciidda waktigeedaasi qofka meelaha miyiga jooga baadiyaha ee laga yaabo inuu kelidiiba degan yahay maxaa uu ku garanayaa waktigii udxiyadiina soo gashay waxay yidhahdeen culimmadu markay qoraxdu ay soo baxdo wuxuu u kaadin doonaa uun qadar laba ragcadood la tukado iyo laba khudbadood oo khafiifa laba khudbadood la khafiifiyey intaa wixii ka dambeeya salaaddii dee intaas intaas salaad ku dhamanaysa oo laba ragcadood marka laba ragcadood la tukado waa la khudbadeeyaa khudbad marka la way dhamaatay miqdaar intaa leeg ayuun buu kaadin doonaa wixii intaa ka dambeeya waa uu xoolihiisii uu ka wadaxiyeysanayey waa uu gawracaya salaaddii ciid ay ka dambeynaysaa marka min waqti salaat lciid waa cinkaas salaaddii ciid marka la tukado weeyaan bacda salaat alciid bay iyo iyuu dabxigu bilaabanaya waxaanu ku dhamaanaya ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxda ilaa ilaa qoraxda dhicitaankeeda min aakhir ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa maalinta ugu dambaysa qoraxdu markay dhacdo ayaa ay yaa ugu dambaysa gawrici marka ayaamu tashriiqu waa saddexda cisho ee ka dambeeyay maalinta ciidda maalinta ciidda maalinta ciidda waa bishwa toban soo ma maalinta koobiy tobnaad iyo maalinta labiy tobnaad iyo maalinta saddexiy tobnaad ayaamu tashriiq baa la dhahaa rasuulku wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam ayaamu الtashriiqi ayaamu aklin washurbin wadikrin lilahi tacaala kulu ayaami tashriiqi dabxun ayaamu tashriiq oo dhame waa waa maalmo wax la qalo weeyaan marka qofku hadduu maalinta ciidda aanu waxba gawracin odaxyadii maalinta ku xigta koobiy tobnaad iyo maalinta kusii xigta labiyo tobnaad iyo maalinta kusii xigta saddexiy tobnaad intaba waa uu gawrici karaa dib ugu dhigan karaa maalmahaas sunayaashiibu halka gala wuxuu yustaxabu waxaa la suneeyey cidda dabxi dabxiga agtiisa waxaa la suneeyey xilliga wax la gowracayo khamsatu ashyaa shan shay ayaa la suneeyey atasmiyatu tasmiyada oo bisinka markaas in loo qabto bismi illaahi la yidhahdaa ilahay baa wuxu uhi fakuluu mima dukira smu llahi caleyh wixii bisinka markaasi cuna loo qabtay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markuu xoolaha u gowracayay waxau odhanayay bismi illaah markuu markuu gowracayay odxiyadiisii bismi illaah allahu akbar waay wالsalaatu calى الnabiyi salى اllahu alayhi waaalih wasalam iyo nebigoo lagu sallay marka maadaama oo halkan la sharciyey dikri la sharciyey marka waa maxalu dikr maxalu dikri cam marka nafka nafka la gawracayo dikriga la sharciya waxa way bismi inuu qofku idhahdo weliba takbiirnu raacay bismi allahu akbar waa rasulku ka sugnaday bismi illah allahu akbar inuu yidhi mar hadday maxalu dikr ay tahay in nebiga lagu saliyaana waa la uun leanna nebiga lagu saliya calayhi salaatu wasalaam iyaduna waa dikr allahuma salli calaa muxamed imam shaafici ba aynka laakiin jumhuuru ahlicilmi waxay idhahdeen mustaxab maaha imaam axmed baa la weydiiyey raximah ka warran baa la yidhi marka neefka la gawracay hadduu qofku saliga la yimaado wuxuu yihi wax la soo naqliyey oo rasuulka iyo saxaabadiisa laga soo wariyey anugu kuman arkin yani naqli male markaas saasa saxoo naqli male istiqbaalu lqiblati iyo qiblada oo la qaabilo qiblada la qaabilsiinaya marka neefka la gawracayo wtakbiir iyo takbiir takbiirtana waa inaga shegnay bismi illahi allahu akbar wاdducaau bilqabuuli iyo qofku inuu ku duceeyo inuu ilaahay aqbalo aqbalitaan inuu ku duceeyo muxuu odhanayaa su rasuulka allahuma taqabal min muxamadi waaali muxamadi wa min ummati muxamadi ilaahayow waxa weeyaan dabxigaasi adiga dartaa iyo loo gowracayo ilaahaw maxamed ka aqbal aalkiisa ka aqbal ummadda nebi maxamed ka aqbal walaa yakulu cuni maayo almudaxii qofkii odxeeyey shay-an min d min min aludxiyati almanduurati udxiyadii lagu nadray xaggeeda waxba ka cuni maayo aludxiya almanduura waa udxadii lagu nadray udxiyada xukunkeedu waynu soo sheegna soo mahayn udxiyada xukunkeedu muxuu ahaa sunni mar bay waajib noqotaa haddaba udxiyada xukunkeedu waa sunni mar bay waajib noqonaysaa marka wajib noqonaysa waxa weeye qofku marka uu ku nadro iyo marka uu cayimo markuu cayimo markuu ku nadro nadarku sidiisaba shay marka horeba waajib aan ahayn oo qofka aan waajib ku ahayn ya fi asli sharc ayuu qofku isku waajibinaya waynu arki doonaan insha allahu tacaala waxyaabaha lagu nadro marka horeba waajib mu ahayn marka shaygii waajibka aan ahayn buu naftiisa ku waajibinaya nadarka waa kaas marka wuu ku nadaraya wuxuu leeyahy ilaahay nadar waxaan u galay neefkan meesha jooga neefkaasi inaan ka udxaysto ilaahay nadar waxaan ugu galay neefkan inaan ka udxaysto markaa neefkaas wuxuu noqonayaa waajib odxiyadii waajib buu ku noqonaya yani wuu ku nadaraya neefkaasi markuu gowracana hilibkiisa waxba ka cuni maayo marka qaacidadu waay qaacidadu waxay odhanaysaa dhiigga waajibka waxba lagama cuno ya maxaan idhi dhiigga waajibka ah dhiigga waajibka waxa weeyaan wixii qofku ku waajibay dhiigga inuu daadiyo ee uu gawraco waxba ka cuni maayo sida kuu ku nadaray oo kale nadarka ahaa iyo fidiyada wixii fidye qofku ku waajiba xajka o kale markaan soo mirana dee qofkii shay waajiba ka taga neef qofkii shay wajib ka tagay muxuu samaynayay ama waxyaabihii maxduuraadka wax kamida sameeya neef uu soo mahayn oo uu ku kabay kaas fidyadaasi neefka uu qalayo ee waajibka ku haya fidyadihii iyadana waxba ka cuni maayo waxba ka cuni maayo waay marka labaadee waajibku noqonaysa udbiyadu waxay qofku hadduu cayimo xoolihiisi inu yidhahdo haadihi udxiyati haadihi udxiyatii hadduu yidhahdo iyadana neefkaasi waajib bay ku noqonaysa neefkaasu gawracaya iyadana laakiin labadaa wixii kasoo hadhay waa sunna weeyaan wayakulu min aladxiyati almutatawaci biha adxiyadii lagu tatawucay iyada waa xaggeeda wax waa ka cuni doonaa walaa yabiicu min aladxiyati udxiyada xaggeeda ka ibin maayo shay-an shayna ka ibin maayo udxiyada waxba ka ibin maayo udxiyada waxba ka ibin maayo inta marka hore soo dul ma lalahay soo mahayn a oo xogaasi markuu waa hilibkeedii iyo harageedii waxba keebin maayo muxuu u qaybinayaa wuxuu u qaybin doonaa waxuu sadaqadaysto iyo culimadu qaar kamid waxay yidhahdeen saddex baa loo qaybin doonaa qayb uu sadaqadaysani qaybna hadiyad buu u bixin doonaa saaxiibadiisa iyo jaarkiisa ayuu siini qaybna isaga ayaa cuni doona intaasuu qayb lakin la iibin maayo wa yuطcimu اlfuqaraaa fuqarada ayuu quudin doonaa iyo walmasaakin masaakinta ayuu quudin iyagu markaa dee siin doonaa ma garanaysaa eh, hilibkii uu neefkaasuu gowracay hilibkiisii فصل wlcaqiiqatu mustaxabatu wاlcaqiiqaةu caqiiqadu mustaxabat mid sunaa wey mid la suneeyey sunna wey wahiya caqiiqadu aلdhabiixaةu can اlmawluudi ilmaha dhashay waxaa laga gowraco ayaa la yidhaahdaa yowma saabicihi maalintiisa toddobaad wayudbaxu can اlgulaami inankii waxaa laga gowrici doonaa shaataani laba laxaad baa laga gowrici doonaa wa can iljaariyati inantiina waxaa laga gowrici doonaa shaatun wayucimu fuqaraaa fuqarada ayuu quudin doonaa iyo walmasaakiin masaakiinta ayuu quudin doonaa halkana waa caqiiqadii caqiiqadii wuxuu kuu sheegay tacriifkeedii iyo xukunkeedii xukunki uu sheego walcaqiiqatu mustaxabatun caqiqadi maxay noqotay ya mustaxab mustaxabka maxay sun waa sunna marka waa mid la suneeyey oo xukunkeedu waa sunno waa sunno mu'akkada aabbaha laga doonay inuu ilmu intaanu ilmuhu qaan gaadhay hadduu qaan gaadho isagay fuulaysa haddaan aan laga gawracin yacni aabbihii waxaa laga rabaa inuu caruurtan uu dhalay uu caqiiqadii u sameeyo oo markaa inankii inantii labadaba haddii uu sameyn waayo oo uu ka qali waayo ama ka gawrici waayo marka uu ilmihii weynaado ee uu qaan gaadho hadduu ogaado in aan laga wanqalin ya isagaa iska wanqalay marka inta qaangaarhka ka hooseysa waa waalidkii qaangaarhka wixii ka sarreeyana qofka laftiisii inuu qaan gaadho si qofkiisi laftiisiba ayaa laga doonaya wahiya caaqiqadu aلdabixatu can اlmawluudi ilmaha yar markaasi adabixatu waa neefka la qalo la gowraco can ilmawluudi ilmaha laga gowraco yowma saabicihi maalintiisa toddobaad waa neefka markaasi laga gowraco ilmaha yare dhashay maalintiisa toddobaad saasuu nabiga maalinta toddobaad wuxuu bilaabanaya markuu ilmuhu saa u dhasho ayuu bilaabanaya markuu saa u dhasho ayuu bilaabanaya waktigiisu lakiin maxaa sunnoo wanaagsan maalintu dhashay maalinta toddoba ku ah haddaba maalintaas ay suurogeli weydo toddoba toddoba kalaa lagu daraya maalinta afariyo toban maray haddii taasina suurogeli weydo toddoba kala lagu daraya maalinta koob iyo labaatanaad haddii taas suurogeli weydo wixii intaa ka dambeey waqti alli waqti qofku helo uu awoodo ayaa u marka waxa weeyaan caqiiqada uu la iman doona waay haddii mataan ay noqdaan ya mataan hadday noqdaan mid waliba caqiiqadiisu ayuu wataa mar hadday mataan mataan hadday noqdeen mid waliba caqiiqadiisu wataa mar haddii imika waxa inoo sheegay wayudbaxu can gunaami shaataani wa can iljaariyati shaato inankiina waa laba neef inantiina waa neef haddii neef neef laga qolona waa sax lakiin sida fiican waa maxay afdalku inankiina waa laba inantiina waa mid weeyaan haddii laba hablood yihiin oo mataana ah waa laba neef haddii laba inamood mataanaa yihiinna waa afar neef inan inan mataana hadday yihiinna waa saddex neef mid weliba wuxu wataa maxay ya de caqiiqadiisu wataa la odhan maayo waa mataano mid midunha laga qa laga gawrac la odhan maayo hadday xataa bataan ya mataanuhu oo saddex noqdaan afar noqdaan shan noqdaan lixba mar keliya wada dhashay ya wayaan way caqiiqada waa laga doonaya mid walba caqiiqadiisa waa laga doonaya marka dee ilaahay awoodihiisa subxaana wa tacaala waxba aha ya inuu lix lix mataani mar wada dhashaan soo ma darsigii halkaa markay marayay darsigii dowladii hore qisan ka sheekeeyey ma ardaydi hore de kol cideedka lama joogteen inaan soo celiya waxba dhibi male waxay culimmadu sheegaan kutubta taariikh cajaa'ibu qudrat illaah awoodaha ilaahay ee cajaa'ibka ah ya ilaahay awooddiisu dadku wuu tusiya sanurihim aayaatina fi laafaaqi wa fi anfusihim xataa yatabayana anahu lxaq marka waxay ka warrameen gabadh toddoba jeer dhashay toddoba todoba goor bay dhashay ya koob iyo labaatan been todoba toddobiy labaatan ad meelahaas caruro dhashay markiiba markii tiro walo markii waxay dhashaa uun tiradaas ay marayso maalan markii koowaad ilma dhashay markii labaadna labay dhashay markii saddexaadna saddex bay dhashay mar kasta oo ay tiro ay noqotoba waxay dhelaysay tirada ay joogto intaasoo ilmood hadday saddex ta saddex bay dhalaysay hadday afartay afar bay dhelaysay toddoba jeer bayna dhashay markii toddobaad toddobay dhashay marka markii kood markuu mid yahay markii labaadna uu laba yahy waa mise markii saddexaadna waa saddex markii afraadna waa afar markii shanaadna waa shan markii toddobaadna waa lix markii toddobaadna toddoba ya sideed iyo labaatan carar waxay ku dhashay toddoba toddoba jeerna ku dhashay markii dambe waxaa tii ninkan haliga joojishiye laga yeriye ninkan ya ma garat marka iminka waxa weeyaan dee toddobada carure mar wada dhashay mid walba caqiiqadiisi wata mid walba caqiiqadiisi wata wayudbaxu can ilgulaami ilmaha waa waxaa laga gawrici doonaa shaataani laba shaat laba laxaad baa laga gawrici doonaa wa can iljaariyati inantiina waxaa laga gawrici marka waa ina kasoo marnay udxiyada ida haddaa lagu udxiyasanayo waa inuu jadaca noqdaa ama gujir haddii uu riya yihiinna waa laba jir waa waa sidoo kale neefkii lagu udxiyeysanayay unbaa caqiiqadina gelaya weeyaan neefkii lagu udxiyeysanayay unbaa caqiiqadina gelaya ila neefki shuruud baa loo soo dhigaleen soo sama ahayn shuruud ba halkan loo eegaya wayucimu lfuqaraa fuqarada waa qoodinaya walmasaakin masaakinta waa qoodinaya kitaabu sabqi waxau kitaabu yahay asabq wاlramy sabqigu waa beratanka fardihii baa lagu beratamayaa lugtii baa lagu beratamayaa waa marka waa la ordayaa ma garanaysa xoolahii la fuuliya baa lagu beratamayaa ramyiguna waa ganitaankii waxaa lagu beratamayaa markaa shiishkaa lagu beratamaya inuu qof u gano oo markaa waxa weeyaan shaygii hadafkii meeshii la doonaya inu ku dhaco uu ku dhufto kaasna waa ramyigii markaa sabqigaasi musaabaqadaasi iyo ramigaasu ayuu kitaab weyi wa tasixu lmusaabaqatu cala adawaabi xoolihii lagu baratamaa waa asaxaysaa iyo walmunaadaratu bisihaami leebkii in lagu iyadana lagu baratamo iyadana waa asaxaya idaa kaanat ilmasaafatu masaafadu markay tahay macluumatan mid la garanayo wa sifatu munaadarati qaabka wax loo ridayo iyo waxa weeyaan shiishka halka la shiishaya markay tahay macluumatu markay macluumad tahay wa صifaة munaadalaةi macluumatan mid la garan marka tahay iyaduna wayukrij اlciwada ciwadka waxaa bixin doonaa axad اlmutasaabiqayni labada beratamey mid ka mida xataa inahu idaa sabaqahu marka markaasi uu ka dheereeyo istaraddahu xoolihii waa soo ceshanaya wain subiqa haddaa laga dheereeyana akhadahu saaxibuhu lahu saaxiibkii baa u qaadanaya saaxiibuhu ayaa u qaadanaya wain akhrajaahu macan labaduba haddii ciwadkii ay soo wada saaraan lam yajuz musaabaqadii asixi mayso ilaa an yudkhilaa inay soo geliyaan mooyaane baynahumaa dhexdooda inay soo geliyaan mooyaane muxallilan mid muxallila oo xalaaleeya fain sabaqa hadduu isagu dheereeyo akhada alciwada ciwadka ayuu qaadan wain subiqa haddaa laga dheereeyana lam yaqrab daymoobi maayo oo waxa weeyaan dee isagu khasaaro geli maayo waay halkan wuxuu inooga sheegaya sheekhu raximah اllah sabqiga iyo beratanka beratanku wuxuu noqonayaa labo laba nooc buu inoogu sheegay sheekhu mid waxaa lagu beratamayaa xoolihii addawaab fardaha fuulitaankoodii iyo erintoodii iyo waxaas ayaa lagu beratamaya midna waxaa lagu beratamayaa shiishka waxa la ganay ee la tuurayo sida warankii oo kale iyo leebkii oo kale walibana leebka weeyaan waxa weeyaan halkiisi dee laabka waa gelaya markaa imka wii aalaadka la haysto unba halkooda gelaya marka waxaana caynkaa loo sameynaya loogu baratamayaa waxaa loogu waxaa loo tababaranayaa jihaadka fi sabiili الlah ilahay wuxu ui waacidu lahum ma اstaطactu min quwa wa min ribaad اlkhayr turhibuuna bihi caduw اllahi wa caduwakum rasuulkuna slى الlahu عalayh wali wasalam wuxu uhi alaa ina اlquwata arrami alaa ina alquwata arrami quwaddu waa cidda lama stadactu min quwa quwaddu waa arrami waxay dhahdeen culimmadu ramyigu yani in la gano leebka la gano oo welibana shiishkiisa la barto oo qofku meeshuu ku tuuro uu la helayo markaaba ya rasuulku alayhi الsalaa sl wuxuu ku tilmaamay alaa ina alquwata arrami seefta iyo waranka waxaa ka daran oo ka awood badan leebka waranka iyo iyo muxuu ahaa iyo seefta waxaa ku dagaalamaya nin geesiyaw o de waa laso hor qof waa lasoo hor istaagaya wa laskuso wa lasku so dhawaanaya laakiin ninka meel fog intuu istaago waxau halkaa ka soo ganayaa leebkii wuxuu dilayaa ciidan dad fara badan buu dili karaya uu dhaawici karay marka cadowga waxaa aada ugu adag inuu leebkaas leebkaas aad buu u dhibaataynaya dhibaato badan buu soo gaarsiinaya deetn rasulku wuxuu ku tilmaamay quwadda inay tahay intaa aada loo barto oo qofku sida loo gano sida loo tuuro sida meesha loogu talagale loola helo inuu barto taasi maxay keenaysaa cadowgii in la xanuujiyo cadowgu wuu xanuunsanaya marka cadowgu wuu xanuunsanaya deetana way jabayaan marka quwadda waa ciddu lahum ma staطactum min quwa quwadda loo jeeda inay tahay nimanka gaalada ah waxa xanuujinaya in la in loo diyaarsado iyo xadiiskan odsanay ma aha qofku waxaad awoodi dun doontid waxa weeyaan wax yarba qaado maya aynkaaba gaalku waa inuu awooddaad haysato waa inu ka baqan karo waa inu ka baqan karo ka ka awood badan waa inu dhahda ama awoodda awoodda waynu ku dhawaataa labada awoodo in isku dhawaadaan laakiin ka warran adiga oo dabaabadda waxaad ku dhufatid aan haysanin diyaaradda waxaad kusoo rididna aan haysanin isaguna dabaabad iyo diyaarad iyo waxa uu haysto ya way adkaanaysa inaad ka adkaa inaad ka adkaata aad bay u adkaanaysaa fa quwadda la doonaya waxa weyaan quwaddu haysto mid lamid ah mid ka sarraysa iyo xataa la doonaya inaad ama mid middaa dhiganta ama ugu dhowba kacdi gu kaa baqanay somaodi gaalada marka wada awood kana awood badanaysa kana awoodaysa way kala baqdaan kan quwadda markuu is leeyahay hubka nink new york ah kana quwaddiisa nink new york u haysta waa la kala baqanaya nina nin kale kuma xadgudbayo waayo wuxuu ogaya hadduu ku dhufto isna inu ku dhufanayo isla baaba-ayaan lakin adugu miskiin waxba ma haysatid mu kaa baqanaya kaa baqanaya ya wuxuu ogay inuu ku baabayn karayo gebigaagaba oo dhulka kula sibi karo kaa baqan maayo laakiin haddaad awooddiisoo kale leedahay ama aad ku dhowdahayba iimaankun uu ku raaco uu kaa baqanaya uuna kaa tegaya markaa quwad taasa la rabaa dadku muslimiintiihii awooddooda macnawigaa iyo awooddooda xisigaa labadaba inay inay diyaariyaan ta macnawiga ah oo iimaankii ah ta xisigaa ah quwad inay yeeshaan dama garata maaha un meel inta la tuuralo in laga yaacaan ama meel inta la qarxiyo lagu kala tagaan may maqsuudka jihaadku caynkaa baha maqsuudka jihaad jihaadka maqsuudkiisa waxa weeyaan gaaladuna inay inay cabsato oo ay xanuunsato oo la xanuujiyo diinta ilaahayna ay koreyso qofka muslimkaa naftiisa baxaysa waa qaali ilahay agtiisa qaali buu ku tahy marka haddana jihaadkii baa ayuu ku bixinaya ilahay ku bixi ya marka waa inay faa'iido keento wey ilahay bilaa faa'iido uu mushaaciyin jihaadka ma garata marka maha dhalinyarada iyo dadkaasi dee dab inta loo loo shido lagu guro dab inta loo shido lagu guro waxay u baahan tahay in marka hore dadka iimaankooda la dhiso siduu rasuulku u dhisay calayhi salaatu wasalaam kabacdi markii dadkii la arkay inay diyaar u yihiin jihaadkii awoodnay u leeyihiin ina inay nifaas ay jihaadkii ay qaadaan ay galaan waay wa tasixu lmusaabaqatu cala adawaabi in lagu bertamo xoolihii fardihii iyo geeli waa asaxaysaa wlmunaadalatu munaadalada waxa la hahdaa leebka genitaankiisa lagu bertamayo wayaan quwadda markaa eeg laba laba arimoodba way noqonaysaa tuuritaanka la tuurayo inuu meel fogu gaarsiin karayo o de laakiintu xoog ujiido waxa quwad ku rido dabeetna meel fogu gaarsiiyo taas waa mid talabaadna hadafku ku dhacayo meeshu ku dhacayo meel ba la calaamadinaya halkaas lagu dhufanayo ninka halkaa la hela waxaasu leeyay baa laleeyay waa shiishkii markaa isaguna wuu shiishayaa halkii halkiiba ku dhufanaya qanaas baa halkan la ya ninka qarnaaska ah waa ninka ragga ragga laayaba kaa dagaalamayo kolba mid buu eeganaya u ku dhufanaya u dilaya ma aragta marka waa lagu eh, baratay marka munaadaladu waa leebkii la gelayay ee lagu baratamaya wey kaasuu noqonaya waa ganitaankii ganitaankii leebka oo oh, iyadana lagu barato asixitaankiisu waa asaxaya haddaba shuruud buu leeyay shuruuddiisu waxa wey idaa kaanat almasaafatu markay masaafadu tahay macluumata mid la garanayo maxaa ku baxay masaafada majhuul taas ma asaxaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu baratansiiyey fardaha kuwii la idmaariyey fardaha waxaa la samaynaya waa la naaxiyaa naaxiyaa naaxiyaa marka la naaxiyo ayaa meel lagu xidhaa dabeetana fadhigana waa loo diidaa neefkii baruurtiis muruq bay isku bedelaysa deetana ma daalayo orodkana u dheeraynaya aad buu dheeraynaya fardahaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u baratansiiyey meesha la yidhaahdo xayfa ka bilow ilaa iyo haniyat alwadaac ayuu gaadhsiiyey halkaa ilaa halkaasaa ayaa la bartamayaa buu yihi fardea la kaxaynaya marka marka waa in meesha laga bilaabayo waa in isla garanaya masaafada halka la gaadhayana waa in isla garanaya markaas waxay noqonaysaa maxay ya markaas musaabaqa noqonaysaa haddii kale musaabaqa noqonaysa adii masaafadu majuurtao aan la garanayn waa in dhaha halkaa meel ba la calaamadinaya bartaasa la gaadhaya baa la odhanaya ha loo baratomo in lagu baratomo shay kasta oo jihaadka awood dadka u siinaya way soo gelaysaa halka sida iminka halkan xoolihii bu inoo sheegay soo maha in lugta lagu baratomo kale orodka oo orodka de dagaalku wuxu baahanaya wuxuu ubahanya orod buu u baahanya waa waa la ordayaa orodku mar buu xataa noqon karaa in meel fog loo ordo dabaasha lafteeda waa lamid dabaashina waa lamid oo de waxaa la mari karaa meel biyalaa laga dabaalan laga baxaya iyaduna lagu baratamaya oo lagu baranaya iyo kooyooga lamidka waayo adiga istaag ade adiga cagaha fidiide istaag istaag dee cagaha fidin la hadlaya cagaamad fidi ha mise wada fidaysa labadiniba istaag cagaha fidi istaag istaag maxaa cagaha u fidsan ya adiga munaadaladu waa maxay munaadaladu waa maxay kitaabki ma laga qaatay kitaabka ad umelihi ya mad lahayn adum ya waayo waxaa sheegtaa almunaadalatu fadhiis halka halkaa fadhiiso haye adigana munaadalada maxay ya ya kor u anuma maqli mad maqlisi maqlisi kor u qaad adnaa kasoo fadhiiso ninkan daba fadhisaado adi kitaabkaagi mi ya ya ya si fiican u fadhiista cagaha in la fidiyaa saxma ya ayaa casharkii mashaaikhdii hore culimadii hore ayaa markuu cashirka nin ardayaa u yimi xalqadii buu soo fadhiistay cagihiisii wuu fidninba waa in mutarabaco marku mutarabaco waa inay labadiisa lugoodna ay qarsoonaadaan deetana waxaa arka lugihiisii oo aan qarsoonayn oo marka markaa waxa weyaan muuqda markaas wuxuu ku yuri adigu waxaad u bahanta horta in inaad cilmiga baratoma baahnide horta inaad aadaabta baratad u bahanta horta aadaab sabaraalado hadda maaha cagsaa loo fidiye ma ya aadaabta inaad barato horta u baahan tahay oo horta aadaab soo bara bu ku adgu inta cilmiga aanad baranin cilmiga waxa ka horeeya alaadaab imika waxaad dhiganayseen mustawihii dhamaado o dhan kitaab alaadaab waad dhiganaysa maaha kan kuma jiro ya aadaabta casharka waa didka doonaya aadaabta xalqada lagaa doonaya inaad gidaara bahalana ku tiirsanaysa wan joojinanaa bahalana in lagu tiirsadaba waynu banayn lahay imaka ka dambe ragga cagahay fidinaya sax maa waxay kutusinaysaa su-ul adab adoo halkaasoo fadhi cagin saa usoo fidsatay waxay kutusinaa su-ul adab marka waa inaad aanad aadaabta barata aadaabta barata waay ida kaanat almasaafatu macluumata wa sifatu lmunaadalati munaadalada waa inaga nidhi waa waa ganitaankii la genayay leebka qaabkiisu iyo meesha lagu dhufanay wuxu dhan marka markay tahay macluumatan mid la garanayo iyado waay wayukhrij lciwada ciwadka waxaa soo saaraya axad mutasaabiqeyni labada beratame mid ka mid a ah. waxaa bannaan in lacag iyo adduun lagu baratamo oo la yidhaahdo qofkii qofkii dheereeya ya ama faaiza adduun intaa lag buu leeyahy iyo inaan bilaa adduun lagu baratamo labadaba way bannaantay ta bilaa adduunka halkaa inoo dhiga iyado waa iska waa waadix weeyaan tan maalka la bixinayo ee lagu baratamayo xoolo lagu baratamayo waxay noqonaysaa mar labada qof ee baratamaya cid aan ahayn baa bixinaysa labada qof ee baratamaya cid aan ahayn baa bixinaysa oo waxa uu leeyahy labadiinana beretama ama intiinana beratama qofkii dheereeya intaasaan siinaya jaa-isadaasuu leeyahy taas way bannaantay marna qolada beratamaya ayaa soo ya bixinaya markii qolada beratamasa ay bixinayso wuxuu u qaybsamayaa laba qaybood ama saddex qaybood buu uqaybsamaya in kuwa beratama labada qofee beratamay midkood uu wax bixiyo uu idhaahdo lacagta intaa leeg iyad iga helaysaa haddaad iga dheeraysid haddaan kaa dheerayn de lacagta iga heli may sidii soo noqonaysa taas way bannaanta marka labadu qofii baratay mid ka mid a baa isagu wixii kharashkii bixinaya maalkii lagu baratamaya talabaadna waxa weeyaan labadiba way bixinayaan kana uu bixinaya kana uu bixinayaayo kii dheeraya labadaba qaadanaya taas waa khamaar iyadu ma banaana ka saddexaadna waxa weeyaan labadoodabu way bixinayaan laakiin mid saddexaad waxba aan bixinin baa soo dhexgelaya muxallil baa la yidhaahdaa oo suuradii khamaarka ee aan banaanayn buu ka saarayaayo xalaal buu ka dhigaya oo suuradda khabaarku maxay ahayd labaduba waxbay bixiyeen kana lacag buu bixiyey kana lacag buu bixiyey waxayna waynu baratamaynaa adarse maarati marka labadoodi wax bixiyey suuradda marka la ego suuraddii aan banaanaana waa khamaarkii weeyaan mid saddexaad baa soo gelaya kaa saddexaad isaga waxma bixinayo hadduu dheereeyo oo ragga ka dheereeyo isaga wuu qaadanaya haddii isaga laga dheereeyana waxba qaadan maayo kaas yani daymoobi maayo baan ujeeda oo de lagu waxba lagu yeelan maayo oo la maayo waxa weeyaan adiguna intaadi ka waa lagaa dheeriyay haddaba saddexdaas suuradood bay yeelanaysa markaa saddexdii suuradood buu inoo sheegay wuxu ni guri wayukhruju ciwadku waxaa soo saaraya axad lmutasaabiqayni labada qof i bartamay mid ka mida ah. xataa anahu xataa inahu idaa sabaqa marka uu dheereeyo istaradda waa soo ceshanaya wain subiqa haddaa laga dheereeyana akhadahu saaxibuhu lahu saaxibkii baa u qaadanaya haddii marka waa laga dheereeyana saaxibkii buu siinaya haddii hadduu isagu isagu dheereeyana xoolihii uu bixin lahaa wuu soo noqonaya wain akrajaahu macan labaduba hadday sa wada saaraan oo labadu wada bixiyaan oo kana lacag keena kana lacag keena odha keena badiyaa waxbaa qaadanaya lam yajuz asixi maayo khamaar buu noqonaya muxuu noqonaya khamaar khamaarku waxa weeyaan dee qofku wuu khasaaraya ama wuu faa'iidaya oo saas wey qamaar baa la dhahda marka marka ninkii maalan lacagtiisu halkaa soo dhigaya kana lacagtiisu halkaa dhigaya mid baa faa'iday midna wa khasaaray kaas waa khamaaro iyadoo ma banaana mid aan banaanayn mooyaan marka soo ma oo kii hore muna khamaar ahayn mi khamaar mu ahayn ninun baa wax bixinaya haddii laga dheereeyana saaxiibkii buu siinaya hadda hadduu isagu dheereeyana isaga isagun baa iska lahaayo da waa usoo noqonayn haddaba suurada khamaarka ah, ilaa an yudkila baynahuma dhexdooda inay soo geliyaan mooyaane muxallilan muxallil soo geliyaan mooyaane inay muxallil soo geliyaan mooyaane waxa weeyaan waa ma ma banaanaanayo de xaaraan buu ahaanaya kaas muxallilow maxaa tahay haddaba muxallilku waa nin saddexaad labadood waxbay bixiyeen soo ma waa nin saddexaad oo isaga waxba aan bixinaynin nin saddexaad oo isaga waxba aan bixinaynin haduu dheereeyana wuu qaadanaya haddaa laga dheereeyana madayn baa lagu yeelana isaga waxaa bixinaya waxaama bixinaya markaa suuradii xaaraanta ahayd ee maxay ahayd suuradii xaaraanta maxay ahayd khamaarka u ekayd suuradii khamaarka ahayd buu ka saaraya xalaal buu ka dhigay saas maxal lagu bixiyey fa in sabaqa hadduu dheereeyo akhada alciwada ciwadkii buu qaadan ciwadku waa adduunkii lagu baratamaya la qaadanayay weeyaan wa in subiqa haddaa laga dheereeyana lam yaqrab daynu dhimaayo oo wax laga doonaya ma jirto oo khasaaro ah waxba ku khasaarma isago waba lagama rabo isago haduu dheeray bu wax qaadanaya haddii laga dheeray wa alle wuxu bixinaya ma jirto laakiin waxaan isna u shardiyaa inuu nimankani faraska ku baratamaya mid lamid a isaguna inuu wato sideedaba waxaa lagu baratamaya inu iskumid yahay weyaan hadduu waxaan marka hore lagu baratamayaba aanu iskumid ahayn oo midib faraskiisa uu xanuunsanayaba midna faraskiisa uu caafimaad qabo midib faraskiisu uu xoog badan yahay midna faraskiisu daciif taag daran u yahay de marka hore maaa la garanaya marka hore maaa la garanaya inay kala dheeranayaan sooma ma kaamay waa in isku dhigmaan waxaan lagu baratamaya isaguna marku soo gelaya isaguna labada nin ay baratamaya waxay ku baratamayaan waa inuu isaguna wax lamida ah markaasi uu fuushan yahay amaba uu wato wey shuruudahaas loo dhigi doona kale tafaasiisheedana abwaabta aynu dhiganay dhammaanteed kitaabkeena ku xiga intaa aynu dhiganay iyo ziyaado ku siinay ya intaaynu dhiganay ziyaada kusiinaya mogta marka maxaa la doonaya inta horta inaad fahan inaad fahantid xifdadii deetana ziyaadadana ood ku darsanaysaa marka lakiin intii hore haddaad fahmi weyda amaba aad xifdadii wada ilawadid dee ka dambe soo kordhayaan waxba kugu soo kordhin maayo marka insha allahu soo akriya kitaabka soo akriya gebigiisaba soo si fiican usoo fahma haddii alla idmo wuu inoo dhamaanaya ayka kuxiga si aynu si si wanaagsan oo tartiibahoo horey nagu dhamaano saasaan yeelna insha allah halkaasaan ku daynayna wsala allahu wasalam wbaarak calaa maxamed wacalaa aalihi wasaxbi